بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين jawaahirkii baanu weli ku jirnaa baabu maa yamxaqu اlkadiba waxa uu tirtiro beenta oo filbayci beeca dhexdiisa ahaaday beeca oo been lagu sheego barakaduu ka qaadaa wuuna ka tirtiraa can xakiim bin xisaan radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi qaala rasuulu rasuuluullaahi calayhi waaalihi wasalama naxariis iyo nabadgelyo asagii ehelkiisaba korkooda allah yeelee albayicaani qaala wuxuu dhahay nebiga albayicaani labada wax kala baayacatee wax kala gadataa bilkhayaari ama bilkhiyaar bay ku sugan yihiin maa lam yatafaraqaa intaysan kala tegin khiyaarulmajlis ayay leeyihiinoo goobta majliskii golaha wax lagu kala gadanaya intay joogaan qof kasta khiyaar buu ku sugan yahay maa lam yatafaraqaa fa in sadaqaa hadday isku run sheegaan labada wax kala garanaysa wa bayana ay isku caddeeyaan mid kasta ama waxa la gadaya ceebta uu leeyahay buurika lahumaa labadooda waa loo barakaynayaa fii baycihimaa beecooda beecooda waa loo barakaynayaa wa in katamaa hadday isku qariyaan oo wakadaba ay isku been sheegaanna muxiqad waxaa la tirtiraa barakatu baycihima beecoodaa barakada laga tirtiraa buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam beeca iyo runtaa isleh beeca iyo beentuna way isku daran yihiin soomaalibaa ku mahmahday laakiin maanta bay yireen ama beec baro ama been baro xaaladda noocaas ahaa aad waa u xunoo beecuun baree been ha barani qofku mar allaala marka uu waxgadahayo uu dhaarto dadka way u rumaynayaan basal iyo saliid iyo dirac iyo macawis aad gebayso inaad magaca ilaahay kula dhaarato ma wanaagsana xataa haddaad run sheegayso waa karaahiyo ma wanaagsana beec sidiisaba inkastoo markaa run aad ku dhaaranaysiisan dembi ahayn haddana waa laga fiican yahay waayo nebigu wuxuu yidhi dhaartu badeecaday bixisaa barakadana way ka tirtirtaa haddii been lagu dhaarta iskaba badaari baabu wuxuu baab u yahay haddana aklu ribaa ribada cunitaankeeda riba cune iyo wixii markaa ku soo arooray can samurata bin jundubin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam ra'aytu waan arkay alleylata xalay rajulayni laba nin laba nin ayaan arkay atayaani way ii imaadeen laba nin ayaa xalay riyo iigu timid fa akhrajaani waxay ii bixiyeen ilaa ardin dhul intii ka ah dhul xaggii bay ii bixiyeen dhulkaasoo muqadasatin tahiran dhololkaa tahiran xaggiisay ii bixiyeen fantalaqaa way tageen xataa ataynaa fanalaqaa way ila tageen xataa aatayna ilaa aan tagnay oo ay igeeyeen calaa nahrin webi webi ayay igeeyeen oo min dammin dhiig ah webi biyihiisa oo dhan wada dhiig yihiin ayay iigeeyeen fiihi rajulun nin baa ku dhex jira qaa'imun taagan wa calaa wasati nahri webiga dhexdiisana rajulu ninbaa ahaaday wasati nahri rajulu nin oo bayna yadayhi hortiisa xijaaratun dhagxaan ay tuuran yihiin fa aqbala wuu soo qaabilayaa alrajulu ninkii alladii kaasoo fi nahri webiga dhexdiisa ku jira fa idaa araada markuu doono an yakhruja inuu ka soo baxana rama rajula ninkii dhagxaanta agtiisa ay yiileen ayaa wuxuu ku tuurayaa bixajarin dhagax fii fiihi afkiisa markuu webiga jiinkiisa ama geeska soo gaaro isdhaho ka soo baxda kan baa int afkuu furayaa kii soo dabaalanayay dhiigga webiga ku dhex jiray <clears throat> kii dhagxaanta ab ag dhoobnaayeenna intuu dhagax soo qaada kii afka furay wuu afka u gelinayaa fa raddahu wuu celinayaa oo wuxuu u noqonayaa xaysu kaana meeshii uu markaa ahaa ee uu ka yimid fajacala wuxuu gudagelayaa kullamaa mar kastoo jaa'a uu yimaado liyakhruja inuu ka soo baxo ramaa uu tuurayaa fii fiihi afkiisa bixajarin dhagax fayarjica kamaa kaana sidii uu ahaa io meeshuu ka yimid buu u noqon faqultu waxaan idhi buu yidhi nebiga maa haadaa midkani maxaa waaye faqaala wuxuu ii dhahay labadii nin mid ka mid ah waa jibriile alladii ra'aytuhu kii aad ku aragtay fi nahri webiga aakilu ribaa waa riba cunaha rubisaarka midka cuno waayo dadkii maanta waa looga tabarla'yahay ribada ribo uun baa lagu socday ribadu ma wanaagsane ribadu aad bay u xun tahay fa in lam tafcaluu haddaadan ka harin ood dhaafi waysaan fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuulihi wa in tubtum falakum ru'uusu amwaalikum haddaad towbo keentaanna raasmaalkiina qaata wixii ribee laydin dul saarayna ka taga baabu xalifkii qaartii buu baab u yahay can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allah rasuulkii allaan maqlay sala allahu calayhi waaalihi wasalama yaquul asagoo dhahaya alxalifu qaartu manfaqatun waxay waxay bixisaa bixisaa waxay bixisaa oo ay durbo kuu dhammaada lisilcati badeecada mamxaqatun waxayna ka tirtirtaa lilbarakati barakada iyo khayrka barakaday ka qaadaysaa laakiin in badan iska ilaaliya dhaarta khaasatan badeecada dhex ahaatay baabu talabi iljaliisi asaalixi jaliiska wanaagsan ee saalixaa in la dalbo ayuu baab u yahay can burdata bin abi muusa can abiihi radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam mahalu ljaliisi alsaalixi midka saaxiibka wanaagsan la fadhiista tusaalihiisa iyo waljaliisi asuu'i ee saaxiibka xun ka la fadhiista mahalkiisa ka mahali saaxibi almiski wuxuu la mid yahay nin miski saaxiibkii la fadhiistay oo kale dhalacatar ah nin wataa qof la fadhiistay iyo wakiiri xaddaad birta midka lagu kiiriyo macnaha buufinka marka birta laga bixinayo mirirka lana rabo in la soofeeyo midka debka lagu buufiyey kiirka ah maqaarka debka dhildhilinaya urkana ka soo baxaya nin la fadhiistay ayuu la mid yahay <clears throat> nin la fadhiistay ayuu la mid yahay iyo wakiiri alxadaad laa yacdimuka min saaxibi miski laa yacdimuka macnaha waxaa loola jeedaa laa yacduuka kaa gudbisiin maayo midka miskiga wataa ee dhallada catarka u saaxiibka ah imaa an tashtariihi inaad ka iibsato aw tajida ama aad ka hesho ood hesho riixahu caraftiisa catarkii laba mid waaye oo labadaa mid uunbuu noqonayaa oo kama gudbisana oo kama baxsana inuu kaa gatood gurigaaga geysato ama intaad la socota inaad acrabsatoo udigiisii ku soo gaaro maxaa soo haray riixahu wakiirul xadaad midka buufinaha dirta ah isticmaalana yaxriqu badanaka jirkuu kaa gubayaa aw fawbaka amaradaada maradaa dhimbilaha soo haadhaadaaya inuu korka kaaga dhaguu ku guubo iyo in hoosguntiga iyo maradu ay kaa qabsatay gubanto aw tajida minhu ama inaad ka hesho xaggiisa riixan ur khabiifatan oo xun ur xun inaad ka hesho labadaa mid waayo asagana thamaratu alcamali alkhaalisi lilaahi subxaanahu wa tacaala miraha camalka ilaahay khaaliska looga dhiga subxaanahu nasahnaaye wa tacaala sarreeye fadliga uu leeyahay waa camalka ilaahay dartii loo sameeyo himaartii midhaha ka soo baxa can ibni cumar radi allaahu canhumaa can ilnabiyi sal allahu calayhi waaalihi wasalama qaal kharaja waxaa soo baxay buu yidhi nebiga alaaa saddex nin yamshuuna ayagoo soconaya saddex nin oo socoto ah bay dadkii hore ka mid ah fa asaabahum waxaa asiibay oo jidka ku helay almataru roob roob baa soo da'ay fa dakhaluu fii gaarin god ayay ka galeen oo fii jabalin buuraha dhexdiisa ku yaala fanxaat fanxadat calayhim waxaa ku soo fuqay korkooda sakhratun buur buur ayaa intay soo fuqday ku soo fakatay yay godka afkiisii ku dabooshay qaala wuxuu yidhi faqaala bacduhum qaarkood baa libacdin qaarka kale waxay u dhaheen udcu allaaha war ilaahay barya oo ilaahay ku tuuga subxaana wa tacaala casa qaalib ahaa oo wajalla weynaaye biafdali camalin camalkan u fadli badan oo ugu ikhlaasano camiltumuuhu camiltumuuhu aad samayseen war qof kasta camalkii ugu fiicnaa uu isleeyahay kana alla khaalis u ahaa xaggiisa kaa ilaahay ku tuuga faqaala axaduhum midkood wuxuu yidhi allaahuma ilaahayo innii aniga kaana lii waxaa ii sugnaa oo aan lahaa abawaana laba aabbe waa hooyo iyo aabbee shaykhaani odayaal ahoo kabiiraani waaweyn fa kuntu waxaan ahaa eh, eh, waxaan ahaa akhruju mid u baxa waxaan ahaa mid baxa buu yidhi oo fa arca waan raaci jiray oo mid ariga raaca ayaan ahaan jiray uma kabacdi ajii'u waxaan ula imaan jiray markaan soo laabto bilxilaabi xilaab baan u keeni jiray xilaabka waa weelka lagu liso waxaa lagu lisa caanaha ama hasha lagu liso ama xoolaha caanaha looga liso laakiin meeshaan caanaha loola jeedaa uma ajiicu bilxilaabi caanaan u keeni jiray faati bihi waan ula imaanahayay abawaya hooyo iyo aabbe fayashrabaani way cabahayeen uma asqiya kadib baan waraabin jiray asibyata wa ahli iyo waimra'ati sibyada ayaan waraabin jiray carruurta ehelka iyo naagtaydaba faxtabistu waan soo daahay oo waan soo xabismay laylata habeen <coughs> habeen xilligii aan imaan jiray ma imaanine waan soo habsaamay buu ula jeedaa waan soo ta'akhuray macnaha fa ji'tu waan imid fa idaa humaa waaba hooya iyo aabba labadoodoo maa imaani hurdaaya caanihiina wuu wadaa qaala wuxuuhi ninkii fakarihtu waan nacay an uuqidahumaa inaan kiciyo waasibyatu ilmihiina yatabaaqawna way oo-oynayaan oo waxay ku qayqaylinayaan cinda rijli cinda rijli lugahayga agtiisa <clears throat> falam yazal kama zuulin dalika arrintaa da'bii dhaqankayga iyo caadadayda inay sidaa tahay iyo wa da'buhumaa da'bigoodii dhaqankooda mar walba maqhribkii caanahaasaan u keeni jiray ayagan ku bilaabi jiray ayaguna way cabahayeen cinda rijli falam yazal dalika arrintaa kama suulin da'bii wa da'buhumaa dhaqankooda iyo dhaqankayga inuu yahay wax suuragala inuu ula jeeda inaan dul taaganahay ayaguna ay jiifaan xataa talaca alfajaru ilaa waagu baryey allaahumma ilaahayow in kunta haddii aad tahay taclamu mid og waaba tahaye annii anigu facaltu inaan u sameeyo daalika arrintaa ibtiqaa'a wajhika wejigaaga ama ku dalbayo ikhlaas ay iga tahay fafrij allow fur oo naga fayd canna xaggeenna furjatan faydid nara aan ku aragna minha xaggeeda assamaaha cirka cirka xataa uma jeedaan waxyar ilaahow jag naga sii oo aan cirka ku aragno qaala wuxuu yidhi fafarraja canhum waa laga fayday xaggooda wa qaala al'aakharu kii labaad baa hadlay oo wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow in in kunta waxaad tahay taclamu mid og annii anigu kuntu inaan ahaa uxibbu imra'atan gabar mid jecel oo min banaati cammi adeerkay gabdhihiisa ka mid ah ka ashaddi maa maa si ka daran oo yuxibbu arajulu ninku uu u jeclaado annisaa'a haweenka naagaha sida nimanku ay u jeclaadaan baan kaga darnaa fa qaalad waxay tidhi qaalad waxay tidhi gabadhii laa tanaalu daalika minha laa tanaalu gaari maysi daalika arrintaa minhaa xaggeeda xataa tuctiyanaa ilaa aadna siiso mi'ata diinaarin boqol diinaar ah inuusan waxba ku samaynaynin fa sacaytu waan u socday oo waan soo shaqeeyey fiihaa tii gudaheeda boqol iyo labaatankii diinaar boqolkii diinaar ayaan u cararay oo aan u soo dadaalay xataa jamactuhaa ilaa aan jamciyey ilaa aan soo ururiyey oo aan isku keenay kadib waa inay oggolaataa faqacadtu waxaan ku fadhiistay markii aan lacagtii soo jamciyey bayna rijlayha labadeeda lugood inta u dhaxaysa waa farjigeedii qaalad waxay tiri ittaqi allaaha ilaahay ka cabso walaa tufadda ha furin alkhaatima faraatiga ilaa bixaqihi xaqiisa maahane ahani faqultu waan ka soo istaagay wataraktuhaa waana isaga soo tegay fa in kunta haddaad tahay allow taclamu mid og waaba tahaye annii anigu facaltu inaan u sameeyey inaan u sameeyey daalika arrintaa ibtiqaa'a wajhika wejigaaga amoo ku dalbaaya fafrij ilaahow fur waxaad naga faydaa cannaa xaggeena furjatan furjo iyo faydasho qaala wuxuu yidhi fafurija canhum waa laga fayday athulutayni saddexnimad labaa laga qaaday halbaa dhiman wa qaala al'aakharu kii saddexaad wuxuu yidhi allaahuma ilaahayow in kunta haddii aad tahay taclamu mid og annii anigu annii anigu istacjartu inaan shaqaalaystay ajiiran shaqaalo oo aan kula heshiiyo bifaraqin koombo oo min durratin gellay ah amase durra ah oo fa actaytuhu aan siiyey oo fa abaa uu diiday daalika kaa an ya'khuda inuu qaato oo facamadtu aan ula qastay ilaa daalika alfarq kastii yareed ee durrada ahayd ama waa bariis ama waa gelay ama cuntee oo fa saractuhu aan u beeray xata ishtaraytu minhu ilaa aan u gaday xaggiisa baqara lo iyo waraaciyahaa wixii ilaalin lahaa baqaran baan u gaday iyo qowsaarkiisii uma kadib jaa'a waa ii yimid ninkii bariiskii yaraa ka tegey faqaala wuxuu ii yidhi yaa cabdullah actinii isii xaqii xaqii faqultu waxaan ku idhi intaliq bax ilaa tilka albaqari lo'ahaasoo dhan la tag iyo waraaciiha waxa ilaalinayay qowsaarka ah fa innahaa laka adiga iska leh faqaala wuxuu yidhi atastahzi'u bii ma igu jeesjeesaysaa koombo beriisaan kugu lahaa ama koombo badar ahee isii qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi maa astahzi'u bika kugu jeesjeesi maayo walaakinahaa laka laakiin adaa iskale wuu qunsaday hallo xataa uma dhaafin allaahuma ilaahiyow buu yidhi in kunta haddii aad tahay taclamu mid ogdu waaba tahaye annii anigu facaltu inaan u sameey daalika arrintaa ibtiqaa'a wejhika wejigaaga amaan ku dalbaaya fafruj cannaa ilaahu naga fur fa fakushifa canhum waa laga fayday waa laga furay wayna ka soo baxeen waa laga furay wayna ka soo baxeenoo mar allaala markii laga fayday ayay markaa ka soo baxeen sayidunaa ibraahiim sayidkeennii ibraahiim ah waa nebi ibraahim calayhi assalaam iyo wa sawjatuhu xaaskiisa iyo wa xifduullaahi lahumaa ilaalinta ilaahay uu labadooda ilaaliyey waxaa looga hadlayaa qise nebi ibraahim iyo xaaskiisii dhex martay oo nin kibir badna oo jabbaar ahaa isku dayey inuu sawjadii ninkii daahirka ahaa ee nebi ibraahim iyo sawjadiisii cafiifadda ahayd ku dayay inuu xumaan ku sameeyo isuu ilaahay u ilaaliyo subxaanah wa tacaala can abi hurayrata radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam haajara ibraahiimu ibraahiim baa hijrooday calayhi asalaam ibraahiim ayaa baxay bisaara saara ayuu la baxay waa xaaskiisii fadakhala biha wuxuu la galay qaryatan qaryo ii magaalo fiiha dhexdeeda uu joogo melikun boqor oo min almuluuki boqorada ka mid ah aw jabbaaru ama mid jabbaar ahoo kibir badan oo min aljabaabirati jabaabirada wax qasabtee kibirka badan ka mid ah faqiila waxaa loo yidhi waa jabbaarkiiye dakhala ibraahiimu ibraahiim baa soo galay biimra'atin buu la soo galay magaaladii gabar ama naag hiya ayadoo min axsani nisaa haweenka kuwa ugu quruxda badan uguna fiican ka mid ah fa arsala ilayhi adeeg buu u diray marka adeeg buu u diray ibraahiim oo wuxuu yidhi an yaa ibraahiimu man haadihi maxtay tahay allatii macaka midda kula socota maxay kuu tahay ibraahiimow man haadihi alatii macak qaala wuxuu yidhi ukhtii waa walaashay waxaa inta badan dhici jirtay haddii qofku yidhaahda waa naagtayda wuu ka qaadan jiray waa walaashay hadduu dhahana wuu iska dhaafi jiray walaashay waayo buu yidhi uma kabacdi rajaca wuu ilayha wuu u laabtay xaggeeda ibraahiim gabadhii buu u laabtay saara faqaala wuxuu yidhi laa tukdibii ha beeninin xadiifii hadalkayga hadalkayga ha beeninin fa innanii anigu akhbartuhum waxaan u sheegay annaka ukhtii inaad walaashay tahay dhinac haddii la fiiriyo waa walaashii ilaan labadoodoon baa muslimiin ka ah maalinta ama mu'miniin innama almu'minuuna ikhwa mu'miniintuna waa walaalo annaka ukhtii inaad tahay wallaahi baan ku dhaartay innahumaa calaa wajhi alardi arlada korkeeda ma saarna mu'minun mu'min hayrii wahayruka adii ani maahane walaalana waan nahay fa arsala bihaa ilayhi fa arsala wuu u diray bihaa gabadhii ilayhi boqorkii markuu arkayba mada su'aaline fa qaama ilayha fa qaama waa istaagay ilayha xaggeeda ayuu u istaagay inuu gacanta bal soo qabtuu soo jiido faqaamad way istaagtay ayadana tawadda'u ayadoo weysaysanaysa wa tusalli tukanaysaa faqaalad waxay tidhi allaahuma ilaahayow in kuntu haddii aan ahay aamantu tu rumaysay bika adiga wa birasuulika rasuulkaagana aan rumeeyey wa axsantu aan ilaaliye farjii farjigayga ilaa calaa sawji ninkayga maahane falaa tusallid ha ku sallidin calaya korkayga alkaafira kaafirkan ha ku sallide faqutta waa la qabtay asagoo dhammaa afkuu xunba ka keenayo gacantiibaa kagtayoo quti buu noqday xataa rakaba birijlihi xataa intii rakaba uu ku hinqaday birijlihi lugtiisa qaala abuu hurayra wuxuu yidhi qaalad waxay tidhi allaahuma ilaahayow in yamut hadduu dhinto yuqaalu waxaa lay leeyahay hiya qataltuu ayadaa dishay oo labadun baa meesha ku jira asagoo dhanba wuxuu noqday wax qaab daranoo sii socdoo dhiman raba ilaahu haddaad igu dishabay tiri oo meeshaan uu ku dhinta iidaa dishilaelaydhaha fa ursila waa la sii daayey uma ka bacdi qaama ilayha waa u istaagay mar labaad maba cibro qaadanaayaba fa qaamad way istaagtay tawadda wa tusalli wa taquul waxay tiri allaahuma ilaahayow in kuntu haddaan ahay aamantu bika mid adiku rumaysay wa birasuulika rasuulkaagana rumaysay wa axsantu aan ilaaliyey farjii farjigayga ilaa calaa sawjii ninkayga maahane falaa tusallid calaya haada alkaafir kaafirkaan ha igu sallidin faqudta xataa rakada birijlihi ilaa ragdi uu ku noqday lugihiisii u dhacay ayuu mataqaanaa la qabtay haddana wa qaala abuu hurayra wuxuu yidhi faqaalad waxay tidhi allaahuma ilaahayow in yamut hadduu dhinto fayuqaalu waxaa lay leeyahay hiya qataltuu ayadaa dishay fa ursila waa la sii daayay haddana fi alhaaniyata mar labaad aw fi alhaalita ama mar saddexaad fa qaala wuxuu yidhi boqorkii wallaahi maa arsaltum ilaya ilaahay baan ku dhaartee iima soo dirin xaggayga ilaa shaytaanan shaytaan maahane ahane jinyaad ii soo dirteen buu yihi shaytaan iga wadatan arjicuuha u celiyo ilaa ibraahim calayhi assalaam waa actuuhaa siiya haajara gabadha haajara layidhaahdo ha u shaqaysee abaalgud baa loo soo siiyey haajara haajara ismaaciil bay dhali doontaa gabadhan saarana isxaaq bay dhali doontaa haajara mar allaala markii loo siiyey oo loo soo hadiyeeyeyna ninkeedii bay siisay oo ibraahim baa guursaday waata ay uur qaaday haajara waata ismaaciil ay dhashay waa tay saara hanaastay waa ta laga sii waday xaramka la dejiyey ismaaciil iyo haajara ayagoo dhibaataysanoo majhuudiin ahoo meesha cidla ah waa ta ilaahay biyaha samsamkaa uga jeexay subxaana wa tacaala wa actuuhaa haajara farajacad way la soo noqotay ilaa ibraahim calayhi asalaam faqaalad waxay tidhi ashacarta ma ogaatay ana allaha ilaahay ka dhata inuu dulleeyey alkaafira oo ahdana waliidatan weliidana khaadimaan uu isoo siiyey baabu bayci attasaawiir masawirada in la gebi karo ayuu baab u yahay allatii masawiradaasoo laysa fiihaa ruux aan ruux lahayn sawiradaha nafaha leh maroodiga geela bani aadamka waxyaabaha nafta leh oo dhan masawirkooda waa mamnuuc mana la iibin karo mana la sawiri karo amaa wax allaala waxaan ruux lahayn geed iyo guri iyo dayaarad iyo kacbo iyo biyo iyo ubax iyo wixii la mid ah waad samayn kartaa can siciid bin abilxasan qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa cinda ibni cabbaas radia allaahu canhuma cabdullaahi ibni cabbaas agtiisa ayaan ahaa id wakhti ataahu uu u yimid rajulu nin faqaala wuxuu yabna cabbaas innanii anigu insaanun qof baan ahay innamaa maciishatii noloshayda waxaan ka dhacsadaa min sancati yadii waxaan gacanteyda ku sameeyo wa inanii anigu asmacu waxaan sameeyaa haadihi tasaawiir masawiradaa markaasaan gadaa waa aartiiste faqaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi laa uxadiuka laa uxaddiuka ilaa maa samictu min rasuuli illaahi makuu sheegaaye ilaa waxaan nebiga ka maqlay maahane samictuhu waxaan maqlay nebiga oo yaquul dhahaya man sawara qofkii masawira suuratan masawir fa ina allaha ilaahi mucadibuhu wuu cadaabayaa ilaahay waa u qabsanayaa waana u cadaabayaa xataa yanfukha fiiha ruux ilaa uu ruux ku soo afuufo sawiradii aad sawirtee waxa ruux la lahaa ka mid ahaa intaad sawirtay dhammaan naf ka soo afuuf haddii kale cadaabkuu ku jiraya laga saari maayo walayse mana ahaa nin binaafiqinkii ku afuufi kara fiiha gudihiisa abada weligii farabbaa arajul ninkii u xanaaqay farabba arajul macnaaha wuu buuxsamay asagoo dhanba wuu bararay asagoo dhanba wuu xanaaqay asagoo dhanba mar allaala markuu rabbi markaa noqday farabba arajul rabwatan shadiida waasfarra waxaa guduutay ama jaaloobay wajhuhu wejigiisa fa qaala markaasuu yidhi ibna cabbaas xakaa liibaantaadii in abayta haddii aad diidday ilaa an tasnaca inaad musawir samayso maahee iska samayso laakiin fa calayka korkaaga ha ahaadoo waxaad samaysaa bi haada shajari geedaha iyo wa kulli shay in shay kastoo laysa fiihi ruux aan ruux lahayn masawir kastoo aan naf ku jirin samay buu yidhi baabu ifmi man baaca xar qofkii qof xor ah iibiya qofkii qof xor ah iibiya qofkii qof xor ah iibiya dembigiisu baabu yahay can abi hurayrata radi allah canhu can اlnabiyi sala اllahu calayhi wasalam annahu qaala wuxuu yidhi qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi alaaatun saddex ana khasmuhum doodahooda anaa ah anaa maxkamadda la korahaya yowma alqiyaamati rajulun waa nin actaa bii magacayga wax ku bixiyey uma qadara haddana khiyaanay wa rajulu nin baaca iibiyey xuran qof xor ah oo fa faakala amanahu lacagtiisa cunay waa labo wa rajulu nin ista'jara shaqaalaystay ajiiran shaqaale fastawfaa minhu ka oofsaday shaqadiina ay u qabteen walam yuctihi ajrahu ajirkiisana aan siinin saddexdaa baxar bay ku jiraa saddexdan maanta way u badan yihiin adduunka ninkaa labaad ee qof xor ah iibiyey waxaa dhici karta addoon buu u ahaa wuu xoreeyey kadib uu haddana iibiyey qolaa waxay ku fasireen qofka gabadhiisa inta laga soo doonto la gorgortamaa qof xor ah soomaa gabadhaada waad gaday intaa isii baa tiri may ma hayo adoonkiina lagu siin maayo labaatan baan kaa dhimay wixii buu siiyey dadna qaar bay ku fasiraan say noqota ha la dadaalo baabu alkayli cala albaayici walmucdii ayaanu geli doonnaa haddii rabbi idma subxaana wa tacaala inta ka horaysa aadna ha loo dadaalo rabbina ha laga baqo subxaana wa tacaala hana layska ilaaliyo waxyaabaha cadaabkii dhibaatada keenahaya waan u jeednaa saddexdan qofood ilaahay baa doodo la'ah qof ilaahay anaa khasmi ah yirina qof sahlan ma aha mana liibaani doono qofka ilaahay magaciisa wax ku bixiyow ilaahay magaciisa ballan ku qaadow ha ballan furin saana ku fuli qofka qof xor ah iibinayo iska ilaali ama qof la xoreeye ha noqdo ama gabadhaadood la baayactantoo nin la gorgortanto ha noqdo ninku hadduu nin khayr badan ahlu diina yahay wuxuu idin siiya ka qaatee siiya xataa haddii wax ka dhibin idinka ugu kaba ilan gabadhu inay reer yeelato aad bay u fiican tahay dadka loo shaqeeyo idinkana ilaahay ka cabsada marka shaqada laydin dhamay beri baan ku siinaa beri baan ku siinaa bukra bukra bukra carabtaa dhihi jirtaye in badan iska ilaaliya ilaahay agtiisa khayr badan ayaannu ku gaaraynaa waxna la ka reebay haddaan ka tagno waxna la farayna aan samayno wabillaahi towfiiq wallaahu